الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد darsigeennii waxaan ku jirnay kitaabkii lagu magacaabayey adducaa wayaliihi alcilaaju biاlruqa min alkitaabi waالsunna waxaa noo soo gabagaboobay qaybtii ducada min alkitaabi waالsunna qaybtii labaad ee sheekhu uu yidhi waxaa ku xiga alcilaaju biاruqa tufitaanka oo la isku daweeyo ayaan in sha allahu tacaala bilaabi doonaa darsigeennii ugu dambeeyey waxaan kusoo gebagabaynay ee ducada salliga rasuulka sal allahu calayhi wa aalihi wasalam iyo macnihiisa wuxuu uu ahaa iyo intaa loo qaybiyey waxaan soo guurinay toddoba qayb oo noocoo kala gedisan oo salligii rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ah sheekhana kaasuu ku soo gebagabeeyey kadibna ilaahay buu ku mahadiyey waa kan yidhi walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin kamaa yaliiqu bijalaalihi wacadiimi sulطaanihi allahuma salli wasallim calى nabiyina muxamed wacalى aalihi waasxaabihi waatbaacihi biixsaani ilaa yowm اddiin ilaahay buu u mahad celiyey mahadin alle subxaanaه wa tacaala u qalanta weynidiisa alle subxaana wa tacaala awooddiisa u qalanta iyo awooddiisa intay la eg tahay kadibna rasuulkuu ku salliyey sal allahu calayhi wasalam kadibna wuxuu u duceeyey saxaabadii iyo cid kastoo saxaabada raaci doonta sheekha taasuu kusoo gebagabeeyey waxay ku tusaysaa markaa salliga rasuulka sal allahu calayhi waaalihi wasalam inuu ka mid yahay ducooyinka lagu ducaysto inuu ka mid yahay adkaarta ilaahay lagu xuso jalla wacalaa sheekhu markaa kadib wuxuu yidhi qaybtii labaad alcilaaju biاruqa min alkitaabi waالsunna alcilaaju waxa weeyaan daweyn la isku daweeyo biruqa tufitaankii ruqyada ama aruqa waxaa lagu magacaabaa waxaa la dhahaa raqa lmariid mariidkii buu markaa tufay ay cawadahu wa qara'a lahu waxa weeyaan xirsixir buu u sameeyey ama qur-aan buu markaa ku akhriyey weeyaan si uu qofka u caafimaado sidaa awadeed baa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam markuu xanuunsadabo allah subxaana wa tacaala jibriil buu usoo diri jiray iyo malaa'ig kaloo rasuulka weydiinaysa waxaa haya hadduu yaro cajizo markii rasuulkeena sal allahu calayh wasalam la sixray allah subxaana wa tacaala jibriil buu soo diray maalin maalmaha ka mida ah rasuulka ayaa waxa u yimid jibriil sida abu saciid alkhudri uu warinayo radi allahu canhu markaasuu wuxuu ku yidhi yaa muxamed ishtakayta rasuulka allo ma xanuunsatay qaala rasuulka wuxuu yidhi nacam haa miyaad sheeganaysaayo ma dhib baa ku haya kadibna ducuu ku akhriyo wuxuu ku yidhi bismi illaahi arqiika ilaahay magaciisaan kugu tufaya min kuli shayin yudiika wax kastoo ku dhibaya allahu yashfiika marka ruqyada waxa weeyaan qofka wax lagu akhriyo weeyaan aharkaana waa saxiixu muslim baa soo saaray marka ruqyada waa shay markaa qofka la doonayo haddii uu xanuunsado xanuun ama ha ahaado mid jirka ka muuqdo ama mid qarsoone qalbiga ku dhacay inuu ruqyada isticmaalo waxyaabaha la isku daweeyo oo badanaa sunnadu ay tilmaantay ama qur-aanku u tilmaamay waxaa ugu horeeya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala in laisku akhriyo qur-aanka ducada sidoo kale waxay ka mid tahay waxyaabaha laysku daweeyo qofka inuu ducaysto waxaa rasuulku uu sheegay laisku daweeyo waxyaabaha ugu fiican waxaa ka mid a qur-aankana uu sheegay casalka malabka ka mid ah waxaa ka mid a waxyaabaha laisku daweeyo oo sidoo kale noo iman doona maa zamzam biyaha zamzamkaa ka mid ah waxyaabaha qofka muslimka la doonayo sidoo kale inuu isticmaalo markuu xanuunsado waxaa ka mid ah alxijaama toobniinka sidaan horey usoo sheegnay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam markii la dhilmiyey nebi kasta uu maro isrihii wuxuu u dardaarmayey calayka bilxijaama waxaad ku dadaashaa toobin ku dadaal inaad istoobto waxyaabaha la isku dawa waxaa ka mid a ah alxabat sawdaa baa ka mid a ah in la isticmaalo oo dawa ahaan loo isticmaalo waxyaabaha la isku daweeye waxaa ka mid a ah timirta madiina ka baxday cajbada lagu magacaabo waxyaabahaas oo dhan markaa daway noqon karaan qofka muslimka ah ma aha keliya inuu aaminsan yahay in dhakhtar loo tago keliya lagu caafimaadayo dawadii ruuxigana waad isticmaasha waxaa laga yaabaa intaaso dhan aan sheegnay qofka qof muslima u xanuunsadayo waxaa laga yaabaa waxyaabahaasoo dhan aanan isticmaalin aanan ducaysanaynin ama qur-aan isku akrinayn lagu akrinaynin malab aanan isticmaalaynin biyo zamzam aanan isticmaalaynin xijaamadii toobinkii aan isku dayaynin xabu sawda timirta madiine aanan isticmaalayn marka jiraan inu iska sheegto waa xanuunsana oo maanta o dhan dhakhtar uu aado alcilaaj biruqa min alkitaabi wasunna uu yidhi sheekhu laba kitaab ahaan buu ka dhigay waxaa alifay buu yidhi alfaqiir ila اllahi kii ilaahay u baahnaa addoctor saciid ibnu cali ibnu wahaf alqaxطaani baa alifay sida caadada sheekhu uu ku bilaaban jiray magac ilaahay buu ku bilowday bismi اllaahi الraxmaan الraxiim wuxuu yidhi almuqadima gooldhici weeyaan ahmiyat اlcilaaji ahmiyadda ay leedahay in la isku daweeyo bilqur'aani kitaabkii iyo wasunna sunnada rasuulka sal allahu calayh wasalam sheekhu baabkan wuxuu kaga hadli doonaa inay muhiim tahay qofka ilaahay rumaysan ee sunnada rumaysan ee muslimka ah inay ahmiyad weyn leedahay markuu xanuunsado inuu isku daweeyo qur-aanka iyo sunnada in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إila اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu أna muxamada cabduhu وrasuuluه slى اllah عalayh وعlى آlih وأصxaabihi wman tabicahum bإxsaan إilى ywm الdiin وslama تsliima kaثiira ama bacdu intaa kadib gogoldhicii waxa weeyaan wuxuu ku furfurtay waxa lagu magacaabo khudbat lxaaja waan in badan soo sheegnay qofka doonaya xaaja inuu ku furfurto hadduu xaajadiisa ku furfurtana allah subxaanahu wa tacaala umuurtiisoo dhan wuu u fududaynayaa rasuulkana sal allahu calayhi wasalam saxaabada wuu bari jiray gogol markay tagaan xaflad markay tagaan inay ducadaa ku furfurtaan oo ah ilaahay oo la ammaano alle subxaanah wa tacaala oo kaalmo la weydiisto ilan danbaad u socotaay inuu ilaahay kuu fududeeyo meeshaad fadhiisanaysee gogosha ah ama golaha dembi hadduu kaa dhaco ilaahay dembigaaga inuu dhaafo inaad weydiisato maalan golaha waxaaba laga yaabaa inaad dood u tagtay ama gar inaad u tagtay alle subxaanahu wa inuu kaa ilaaliyo naftaada sharteedoo been ay kugu xambaarto xaq aadan lahayn inaad sheegato nacuudu billaahi min shuruuri anfusinaa badleed wa min sayi'aati acmaalina gogosha marka la tago waxaa laga yaabaa shaytaan inuu ku dafo oo adigoo markaa maslaxo rabay meeshii inuu dagaal ku dhaco dadkii markaa islaayaan baa dhici karta taana ka magangal wa min sayi-aati acmaalina arrimahaasoo dhan buu qofka ku ducaysanaya kadibna rasuulka ku salli sala allahu calayhi wasalam waxaad qartaa towxiidka ilaahay nebi moxamed sal allahu calayhi wasalam rasuulnimadiisa saxaabadii u ducee taabiciinta u ducee alle subxaana wa tacaala dushooda inuu barakeeyo kadib dantaadii sheego amaa bacdu intaa kadib amaa bacdu waxay leeyihiin ah, mufasiriinta qaarkood waxaad ku arkaysaa qofkii ugu horreeyey amaa bacdu ku hadla waxay leeyihiin waa nabiyulaahi daawuud wa aataynaahu alxikmata wa fasla alkhitaab hadalka kala goyntiisa amaa kamahmaa yakun min shay wafaa litilwi tilwiha wujuuban ulifa wakiilaha ibnu malik raxmat ullaahi tacaala calayh badanaa jawaabteeda fa baa ku xigtay leeyihiin falaa shaka shaki kuma jiru yidhi sheekhu walaa rayba wax markaa rayba ah kuma jirto markaa oo shaki ah ana alcilaaja bilqur'aani alkariim qur'aanka kariimkoo la isku daweeyo shaki kuma jiro wa bima habata can اnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam iyo waxa rasuulka ka sugan oo min aruqaa istufid ah sunnadoo laisku tufo waxaanan shaki ku jirin huwa cilaajun naaficun dawo dadka anfacaysa inay tahay yaa ka shakinaya cid ka shakinayso male waman yarqabu can millati ibraahim ilaa man sifaha nafsa qof doqon ah unbaa markaa ka shakinaya qur-aanka iyo sunnadoo laisku daweeyo inay tahay dawada rasmiga ah wa shifaaun taamun iyo shifaa caafimaad taam inay tahay sunnada iyo kitaabka laisku daweeyo waxyaabaha ugu waaweyne markaa dawada laga helo oo qofka muslimka la doonayo inuu aamino oo uu ku dadaalo oo isku daweeyo waxa weeyaan kitaabka qur'aanka kariimka ah iyo sunnada rasuulka sal allahu calayhi waaalihi wasalam ibnuqayim wuxuu leeyahy kitaab lagu magacaabo raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabu ibi buu leeyahay rasuulka sal allahu calayh wasalam waxyaabaha waxa uu ku daweyn jiray dhanbuu soo guuriyey waxaa jira adduunyadan dad dibiga ku takhasusay nin waxaa jira abiib ahaa oo culimmadu ay leeyihiin ma islaam buu ahaa ma ahayn ma baini buu ahaa oo islaamka kor buu ka sheegan jiray laakiin gudaha kamausan ahayn masina baa lagu magacaaba dhakhtar weyn buu ahaa asalkiisi afghani buu ahaa oo takhaatiirtii horu ahaa zamani ibnu siina iyo abquraad wuxuu yidhi waxa ay sheegeenee ibiga ay ka sheegeen waxaa ka horeeya ayuu yidhi oo aynan gaaraynin rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam waxyaabihii dadka uu ku daweyn jiray abiibnimadiisii baa ka horraysa ayuu yidhi markuu wax siduu wax u baaray u raadiyey rasuulka sal allahu alay wasalam siduu wax ku daweyn jiray rasuulka sal allahu calayh wasalam wuu ka dabiibsan yahay wuu kaga horreeyaa buu yidhi ibnu siinaana waa takhaatiirta adduunyada hadda jooga waxa weeyaan kutubtiisiiba isticmaalaan kitaab wuxuu qoray lagu magacaabo alfunuun wax kasta hadaa jaraaxada qalliinka iyo waxoo dhan ka sheekaynaya sida dadka loo qalo meesha laga jeexayo cudurrada qalliinka lagu daweeyo isagay ka faaidaysta waa la turjumay kitaabka alqanuun lagu magacaabo ingiriis baa lagu qoray waa la turjumay makaatibta adduunyadu yaallaya waa qaali facalaa kulli xaal qofka muslimka waa inuu ogaadaa uu rumaysan yahay cilaajka naafica ah iyo dawada runta ah inay tahay in laisku daweeyo kitaabka alle subxaana wa tacaala iyo sunnada rasuulka maxaa yeelay sheekhu wuxuu yidhi qaala allahu tacaala allah jala wacalaa wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow huwa qur-aankii baa laga wadaa hada qur'aan liladiina aamanuu kuwa rumeeyey wuxuu u yahay hudan hanuun iyo washifaaun dawo uu yahay iyo caafimaad iyo shifo u yahay waa qofka marka iimaan laga helo markaad rumaysan tahay kitaabkan inuu wax dawaynayo faatixada haddaad isku tufto ilaahay wuu kugu caafinayaa birabbilfalaq iyo birabinaas haddaad isku tufto wuu kugu caafinayaa laakiin haddaad aaminsan tahay inuu yahay caado maalan dadka aad ka arki jirtay ama qur-aan baa laisku tufaaya isku tuf oo aynan ka ahayn iimaan waxba kuma tarayo qul yaa muxamed hada alqur'aan liman aamana bihi hudan hanuun buu u yahay qalbigooda sidoo kalena wa shifaaun buu u yahay lima fi suduuri min ashukuuki caafimaad buu u yahay waxaa qalbiga kaga jira shakiga qofka shakiga dad badan baa shaki qaba dadka kale ka shakisan yihiin iimaankoodii bay ka shakisan yihiin wuxuu leeyahay inaan iimaan qabo iyo in kale ma rumaysni towxiidkan aan sheeganaya waa ka shakisnahay salaadii in laga aqbalay iyo maxaan u tukanayaa baan is-oranayaa marmar qur-aankaa dawo waa qofka qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wa qaala subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuu yidhi wanunazilu waan dejinaynaa min alqur'aani qur'aanka xaggiisa maa huwa wax shifaaun dawo ah wa raxmatun naxariisna u ah lilmu'miniina mu'miniinta naxariis u ah walaa yasiidu uma ziyaadiyo aldaalimiina daalimiintiina ilaa khasaaran halaagunbay ka qaadaan daalimka qur-aanka wuxuu taraya male daalimkii kaafirkii buu noqon karaya munaafiqii buu noqon karaa kii kale markaa daalimka ahaa ee dadka dulminayay buu noqon karaa qur-aanka markaa waa sida maa huwa shifaaun qur'aanka shifaa laga heliya waraxma lilmuminiin iyo naxariis qofka qalbigiisii gelaysa qur-aanka marka lagu dul akhriyo makhluuqaadka ilaahay buu u naxariisanayaa masaakiintuu u naxariisanayaa wamin sheekhu wuxuu yidhi min huna minta oo min alqur'aani wanunasilu min alqur'aani qur'aanka xaggiisa mintaa ku jirta xarfujarkaa ku jira hunaa halkan libayaani اljinsi baa laga wadaa jinsiga qur-aanka caddayntiisa laga wadaa oo sheekhu wuxuu diidan yahay marka la fasirayo min alqur'aani tabciidiya mintii in laga dhigo oo la dhaho bacdu lqur'aani badawa'a qaarka kalena ma ah taasaa laga wadaa wuxuu leeya qur'aankoo dhan baa laga wadaa libayaan aljinsi fa faina alqur'aana maxaa yeelay qur'aankii kullahu qur'aankoo dhan shifaaun dawo weeyaan kama fi اlaayati lmutaqadima aayadda lasoo dhaafay sidaan ku sheegnay ilan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa aayadda horu ku sheegayba qur-aankao dhan shifo inuu yahay marka ha u qaadanin marka min alqur'aani la dhaho in laga wado qur'aanka qaarkiisa in laisku daweyn karo qaarkana aan laisku daweyn karin qur'aanka dhammaantii faatixada laga soo bilaabo ilaa suurat naas dawo weeyaan wa qaala jalla wacalaa alle wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow qad jaa'akum waxaa xaqiiqa ah jaa'atkum inay idiin timid mawcidatun waano inay idiin timid mawcidada waxaa la dhahaa zaajirun can alfawaaxish waxyaabaha xun wax kaa celinaya wacdi baa idin yimid min rabbikum rabbigiin xaggiisa wa shifaaqun iyo dawaa idiin timid iyo caafimaad wax caafinaya limaa fi suduuri waxa laabta ku jira oo shakiga iyo shahwada iyo shubahaadka ah qalbiga waxyaaba badan baa ku jira shahwa ku jirta oo aad jeceshahay waxyaaba ilaahay u xarimay baad jeceshahay inaad samayso qur-aankaa dawo o waxyaabaha ilaahay u xarimay marka lagu imtixaamo zinadii xaaraamtii oo la cuno dadkoo la dilo dadkoo la xanto beenta oo la sheego qur-aanka u dawa wa shifaaءu lima fi الsuduur wa hudan iyo hanuun baa markaa idin yimid ama qur'aankii wahudan hanuun buu u yahay qad jaa'akum mawcidatu min rabbikum washifaau lima fi suduur iyo wax markaa laabta caafinaya iyo wahudan iyo mid laabta hanuuninaya ama waxaa idin yimid hanuun waraxmatun iyo naxariis buu qur'aankii u yahay lilmuminiina dadka muminiinta sidaasuu leeya allah subxaana wa tacaala qad jaa'akum mawcidatu min rabbikum washifaau lima fi suduur wahudan waraxmatun lilmuminiin shifaa lima fi suduur wax laabta caafinaya hanuun iyo naxariisna muminiinta u ahaa idin yimid waa qur-aankii baa laga wadaa waxa laabta ku jira o dhan buu caafinayaa badankuu caafinayaa allah subxaana wa tacaala qur-aanka sidaas uu ammaanay ina dalika dikr wاlkitaab liladiina aamanuu hudan washifaa ayib waa suuratu yuunus aayadihii horena waad garanaysaan meeshay ku jiraan midda hore fusilad bay ku jirtaa qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa aayadda labaadna waxay ku jirtaa suurat alsraa bay ku jirtaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmatu lilmuminiin suuradda ugu dambaysana waxay ku jirtaa yuunus bay ku jirtaa ayib sheekhu wuxuu yidhi kulluhu alqur'aanu kulluhu shifaaءun kama fi اlaayati اlmutaqadima wuxuu yidhi undur haddaad rabto arrimaha inaad fiirfiiriso waxaad eegtaa kitaabka lagu magacaabo aljawaab اlkaafi liman sa'ala can اdawa shaafi libn اlqayim kitaabka lagu magacaabo jawaabtii qofka ku filnayd yay ku filan tahay jawaabtii ku filnayd qofka weydiiya dawada dadka caafisa kitaabka sidaasaa lagu magacaaba sheekha su-aal la weydiiyey weyaan kitaabkaasoo dhan uu kaga jawaabay waa kitaab dhanoo mujalad ah aad buu u fiican yahay in la daalacdo maa taquulu saadat اlculamaa wa imat fii rajulin ubtiliya bibaliya su-aal sidaasoo kale la weydiiyey culummadu maxay leeyihiin iyo dadka ilaah cilmiga uu baray qof lagu imtixaamay imtixaan la geliyey oo aanan garanaynin siduu uga bixi lahaa su-aal noocaasoo kale la weydiiyey kitaab dhan buu ka alifay hala fiiriyo kitaabka haddii la daalacan karo sheekhu wuxuu yidhi xafidahu اllah sheekh saciid falqur'aanu qur'aanka huwa shifaau taam dawadii waxa weeyaan taamka ahayd min jamiici اladwaaءi اlqalbiya min jamiici اladwaa cuduradoo dhan cuduradaasoo alqalbiya qalbiga ku dhaca dawadii taamku ahayd weeyaan qur'aanka ee caafinaysay wاlbadaniya iyo cudurada sidoo kale badanka ku dhaca cuduradu laba u kala qaybsaano midna qalbigu ku dhacaa midna wuxuu ku dhacaa badanka iyo jirku ku dhacaa waxaa aada iyo aad u daran kuwa qalbiga ku dhacaa aada iyo aad u daran oo la doonaya qofka inuu iska ilaaliyo wa adwaa'i dunyaa sidoo kale qur-aanka wuxuu caafimaad u yahay adwaa'i dunyaa adduunyada cuduradeedoo dhan walaaakhira iyo aakhiro ayuu daawo u yahay oo aakhiro hadda siday cudurro u imanayaan waxa weeyaan sheekhu wuxuu ka wadaa qofka waxyaabaha ciqaabte maalan yowma alqiyaama ku dhacaya wuxuu kaga badbaadayaa qur-aankuu kaga badbaadayaa inuu raaco qur-aanka inuu rumeeyo ayuu kaga badbaadayaa wamaa kullu axadin yu'ahalu walaa yuwafaqu lilistishfaa'i bilqur'aan wamaa kullu axadin laakiin ruux kasta yuahalu loogama ehel dhigo oo lama tuso walaa yuwafaqu lama waafajiyo qof kasta lilistishfaa'i inuu isku daweeyo bilqur'aani qur'aankii inuu isku daweeyo oo allah subxaanahu wa tacaala dad yar buu waafajiyaa oo uu baraa oo uu tusa allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka inay isku daweeyaan dadka intiisa badan waxaa laga yaabaa inaanan la waafajanin oo aanan la tusin dad badan markaa ama ruux kastana lama waafajiyo qur-aanka inuu isku daweeyo waidaa axsanta waidaa axsanta waidaa axsana dheh ha waidaa axsana alcaliilu waidaa axsana hadduu wanaajiyo alcaliilu qofkii xanuunsanaa atadaawi bihi qur'aanka inuu isku daweeyo wacaalaja bihi maradahu qofka ka jiranna uu ku daweeyo bisidqin runnimo wa iimaanin iyo iimaan uu aaminsan yahay qur'aankii hadduu qofka isagu isku daweeyo qofkii ka jiranaana uu ku daweeyo wa qabuulin taamin iyo aqbalid uu aqbalayo oo buuxdo qur'aanka uu aqbalayo wa ctiqaadin jaazimin iyo ictiqaadnimo iyo rumayn go-an qur'aanka uu rumaynayo wastiifaau shuruuihi iyo inuu kulansado shuruudii la isku dawaynayay oo dhan qur-aanka la isugu dawaynayay lam yuqaawimhu addaa'u abadaa weligiisa cudurka ka hor iman maayo dawada isku daweynayo waa la fahmaysa uma ha sheekhu markaa meeshan wuxuu leeyahay hadalkaa wuxuu ka soo guurinayaa ibnulqayim aljawziya ayuu ka soo guurin doonaa sida uu noo tilmaami doono wuxuu leeyahy qof kasta horta lama waafajiyo oo lama baro qur'aanka in la isku daweeyo laakiin qofka jiran hadduu qur-aanka isku daweeyo qofka ka jiranna uu ku daweeyo isagoo rumaysan qur'aankii isagoo qur-aankii qaabilay isagoo ictiqaadsan ictiqaad go-an oo shaki uusan ku jirin shuruudihii laisku daweyn lahaana sheekhu uu sheegayaayo uu kulansado qofka cudurka uu daweynayo ka hor imaan maayo wuu ka guulaysanayaa cudurkiibaa sheekhu wuxuu ka dhigay inuu yahay cadow ka hor taagan cadow aada la dagaalamayso cadowgii marka haddaad u diyaar garowdo oo hubkii lagu dagaalami lahaa wixii la celin lahaa xooggii cududii cadadkii haddaad la timaado waad ka guulaysan soo maa sidaasoo kale weeyaan qur'aanka waxaad ku caafimaadaysaa markaad aaminsan tahay inuu qur'aan allah subxaanah wa tacaala uu soo dejiyey inuu yahay markaad rumaysan tahay inuu yahay caafimaad markaad qur-aankii ku dhaqmayso waxyaabaha uu sheegayo qur-aanka ee wacdi iyo waciid markaad rumaysan tahay waxyaabaha qur-aanka uu reebay markaad ka fogaanayso waxyaabaha uu la yimid markaad la imanayso qur-aanka haddaad isku dawayso lam yuqaawimhu addaa'u cudurka wuxuu yidhi kama hor imaado abadan weligii wa kayfuu yidhi sheekhu say ku dhacaysaa yidhi wa kayfa tuqaawimu aladwaa'u cudurradu siday uga hor imanayaan oo ay u hor istaagayaan oo isaga celinayaan kalaama rabbi اlardi waاsamaa hadalka alle subxaana wa tacaala allahaasoo ah rabbiga rabbi اlardi allaha dhulalka sameeyey iyo wasamaa'i samada waxa weeyaan cuduradu kama hor imaan karaan hadalkii alle subxaana wa tacaala alladii qur'aankaasoo low nazla cala aljibaali haddii lagu soo dejin lahaa buuraha lasadacahaa wuu dildilaacin lahaa walow ana qur'aana suyirat bihi اljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmawta bal lilaahi اlamru jamiica hadduu jiri lahaa qur'aan suyirat bihi ljibaal buuraha socodsiiya aw quطicat bihi اlardu ama dhulka dildilaaciya aw kullima bihi اlmawta ama lagula hadlo dadka geeriyooday hadduu jiri lahaa lakaana hada اlqur'aan qur'aankan baa ahaan lahay allah subxaanaه wa tacaala sidoo kale wuxuu yidhi low أnزlnaa hada اlqur'ana عlى jabali lara'aytahu khaashica mutaصadica min khashyaة اllah haddii lagu soo dejin lahaa buur qur'aankan buurtaa waxa weeyaan way didilaaci lahayd waa buurtaa weyn ee aan la lfooli karin qur-aanka haddii lagu dejin lahaa marka qur-aanka sidaas uu culus yahay weeyaan nin maalin yaro xanuunsan baana wacdiyey masjid buu ka istaagay salaad subax markaasu wuxuu yidhi maskaxda nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxa weeyaan wax kasta way ka weynayd wax kasta way ka adkayd uu yidhi wuuna xanuunsan yaha ninkan markaasuu yidhi soomaad arkin alle subxaana wa tacaala inuu yidhi low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican isagoo dildilacay baad arki lahaydeen nebi maxamedna sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maskaxdiisaa lagu soo dejiyey maynan dillaacin waa xikmad aan ka qaadannay waa la yaab bay ahayd runtii allahu lmustacaan waa haddee dadka waad garanaysaan madaxa ka xanuunsan waxay leeyihiin qofku badanaa wuxuu waashaa i q giisa markay markuu aad iyo aad zaaid noqdo qofka xifdintiisa badan wax kasta haddii loo dhiiba wuu fahmayaa qur'aankii buu garanayaa luqadihii buu garanayaa cid bartayn hadda waxaa laga yaaba inaynan jirin isaga u isbaray qofka waxaasoo kale markaa maskaxdiisa wax kasta zaa'id markay noqdaan way qarxaysaa sooma aykigiisa qofka zaa'id hadduu noqdo waxa weeyaan badanaa waxay dhahaan cudurrada waxaa ku dhaca miyirka haddii ay yaraatana iyadana way xun tahay qofkii wuxuu qof waxba aanan fahmaynin facalaa kulli xaal alladii low nazla cala aljibaali lasaddacaha qur'aanka hadduu ku soo degi lahaa buuraha dushooda wuu didilaacin lahaa aw cala alardi haddii qur'aanka dhulku uu ku degi lahaa lagu soo dejin lahaa laqaacahaa wuu dildilaacin lahaaye siduu markaa cudur u dawaynaynin qur'aanka sidaa ah waxa sidaa u culus oo kalaama rabbulcaalamiina ah cudur yar miyuu biyo u cabbayaa maya wuu caafinayaa weeyaan qur-aankii haddii laysku tufo laakiin shuruudaha in laga helo famaa min maradin famaa min maradin marad ma jiro iyo cudur ma jiro min amraadi اlquluubi cuduradaasoo ka mid a ah amraadi اlquluub quluubta cudurada ku dhaca shakigaa ka mid a ah. debressionka waxaa lagu magacaabaa ka mid a ah. isla hadalkaa ka mid a cudurada qalbiga ku dhaca shakiga ka mid a ma jir uu yidhi markaa marad min amraad quluub wlabdaani iyo kuwa cudurada jirka ku dhaca maqaarka cudurra ku dhaca jira soomaa oo jirka ku dhaca xubnaha jirka ku dhaca ilaa wa fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa waxa ku sugan sabiil sabiilu dalaalati calaa cilaajihi sabiilu dalaalati jidku tusaya calaa cilaajihi cudurkaas in lagu daweeyo maradkaa qalbiga ku dhacay ama jirka ku dhacay sheekhu wuxuu leeyahay waxaa laga helayaa wax lagu daweeyo qur-aanka ama waxaa laga helayaa wax ku tusaya qur-aanka dhexdiisa maradkaa qalbiga ku dhacay ama jirka ku dhacay wixii lagu daweyn lahaa wa sababihi iyo sababta cudurkaa keentay qur-aankaa laga heli ama sababtii jidkii la mari lahaa ee qur-aanka lagu daweyn lahaa waalximyati minhu iyo sida lasaga ilaalin lahaa qur-aankaa laga helayaa alximya aliqlaalu min aacaam daayetka waxaa lagu magacaabaa ximyada la dhahaa raashinkoo la yareeyo laakiin hunaa waxay leeyihiin waa iska ilaalin weeyaan alximyatu minhu iyo cudurada sida lasaga ilaalin lahaa waxaa laga helayaa qur'aanka dhexdiisa ama wax ku tusaya ama jidka lasaga ilaalin lahaa cudurada jirka iyo qalbiga ku dhaca qur'aankaa laga helaya yaa helaya laakiin liman rasaqahu اllaahu qofkuu ilaahay ku irsaaqo fahman fahm uu ku irsaaqo inuu fahmo fii kitaabihi kitaabka alle subxaanaه wa tacaala ilan kitaabkan marka la akhrinayo ee la daraaseynayo faham baa loo baahan yahay qof kastana qur'aankii ma fahmi karo qur'aanka aaladii lagu fahmi lahaa qofka muslimka waa inuu barto weeyaan in tafsiirkii la barto luuqadii carabiga la barto balaaqadii la barto naxwihii waa in wax laga bartaa kadib qur-aanka qofka wuu fahmayaa kutubtii buu dalacanayaa tafaasiirta qur-aanka kariimka iyo culimmadii waxay ku fasireen iyo tafsiirkii rasuulka laga soo guuriyey saxaabada laga soo guuriyey qofka ilaahay markaa faham uu siiyo sheekhu wuxuu leeyahay wuxuu helayaa qur-aanka uu ka helayaa cudurrada jirka ku dhacaya qalbiga wixii lagu daweyn lahaa toos haddaanan looga helinna wax ku tusa in lagu daweeyo nin baa maalin wuxuu nagu lahaa ma garanayo xajkaan joognay cudurradaan indhaha ku dhaca cudur waxaa jira indhaha daboola katarag baa la dadka badanaa waa laga qalaa waad aragteen waa xuub yaroo indhaha daboolaya waxaa la ogaaday buu yidhi kataragta waxyaabaha lagu daweeyo waxaa ka mida ah dididka qofka waa lagu daweyn karaa dhiididkaasaa la aruurinayaa waa lagu shubayaa kataragti iska baaba'ayaa yuu yidhi qur-aankaa laga fahmay buu yidhi oo sidee lagu daweynaya dhididka ama qofaad jeceshahay dhididkiisaa lagu daweyn abuu yuusuf yacquub muxuu yidhi nebiyulaahi yuusuf aabbihii markuu indhaha beelay khamiiskiisiyaa loo dhiibay sooma idhabuu bikhamiisi haadaa faalquuhu calaa wajhi abi yati basiiran soo maa waa khamiiskii hoos uu ku qabayo dhididka lahaabaa loo dhiibay aabbahay ku tuura aabbihii waa kan indhaha beelay wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim indhihii baa ka tarag daboolay waxba ma arkayo markaa markii lagu tuuray khamiiskii inii la ajidu muxuu yidhi riixa yuusuf lowlaa an tufaniduun ilmihiisa siday u carfaan iyo shiirtooda uu garan karaa soo maa aabbihii wuxuu leeya war yuusuf baa ma arka iisoo carfaya caraftiisii baan dareemayaa markii khamiiskii loo dhiibay hadda indhihii markaa uu faydmay sooma indhihii buu helay allah subxaana wa u furay marka wuxuu leeya meeshaasa laga fahmuu leeya dhididka kataradkaas waa lagu samayn karaayo yidhi wax kale looma baano waana la tijaabiyey buu yidhi wallahu aclam bal arrimaha la baaro qofkii marka allah subxaana wa fahm uu siiyo waxa weeyaan qur-aanka waxyaabahaas kala soo bixi والله عز وجل الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الله قرآaنka وuxuu ku sheegay أمراaض القلوب والأبدان cudurada qaلبiga ku dhaca iyo bdنka ku dhaca في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله سبحaaنه وتaعالى soomuusan sheegin سم بكم عمي فهم لا يعقلون soomah مرض والأبدان iyo cudurada markaa jidhka ku dhacana wuu sheegay waib lquluubi allahna subxaana wa tacaala wuxuu sheegay quluubta waxyaabaha lagu daweeyo iyo wlabdaan jidhka lagu daweeyo urkub birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab soo ma ahay nebigii lagu yidhi nebiyullaahi ayuub amaa amraad lquluub sheekhu wuxuu yidhi amraad iyo cudurada ku dhaca qalbiga fahiya nawcaani laba nooc weeyaan sidiisaba qalbiga waxaa ku dhaca laba cudur oo keliya maradu shubhatin wa shakin maradu shubhatin cudur shubho ay keento oo qofkii maalan waa la shaki gelinaya shubha lagu tuuraya qur-aankii baa shubho looga tuuri wa shakin iyo shaki baa la gelin wamaradu shahwatin wagayin iyo marad markaa uu keeno shahwa qofka macaasi uu jeclaystay oo uu doonayo shahwo qalbigiisa ku jira wagayin iyo marad markaa baadinimo ah iyo xaqoo laga leexdo intaaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay sheekhu qur-aankuu ku sheegay labadaas shaybo maradu shubhatin washakin maradu shahwatin wagayin shubahaadka iyo shahawaadka waxyaabaha ugu daran weeyaan sidaa awadeed culamo marka la weydiiyo qofka muslimkaa ah, meelo muslimiinta ay ku yaryihiin ama aynan joogin ma tegi karaayo ma ku noolaan karaa waxyaabahay u shardin jireen waxaa ka mid a ah qofka shubahaadka iyo shakiga lagu tuurayo diintiisa hadduu garanayo iska ilaalin karo shahawaadkan iyo macaasidan badanee buuxdana hadduu iska celin karo iska xifdin karo sidaasay ohan jireen wa huwa subxaanahu allah subxaanahu wa tacaala yadkuru wuxuu sheegayaa amraada alquluubi quluubta cudurradeeda wuxuu sheegaa mufasala iyadoo markaa lakala dhigdhigay buu sheegaa wayadkuru sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegaa asbaaba amraadiha waxyaabaha keena sababa qalbiyadaa inay jiradaanna wuu sheegaa wa cilaajaha iyo waxa lagu daweeyana allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuu ku sheegaa qur-aanka markaad akhriso waxaad ku arkaysaa in badan quluubta jiran iyo inta ay u qaybsanto allah subxaanaه wa tacaala wuxuu kuu sheegayaa haddana maxaa keena maradkaa maxaa keena ama shahwaa keenaysa ama shubha keenaya ama hahwa ama waxaa keenaysa shaki ama qaybaa keenaya baadinimo sidaa waxaa yidhi aan soo sheegnay ibnuqayim baa wuxuu ku yidhi kitaabkiisa zaadu lmacaadi ilaa hadyi khayr اlcibaad kitaab lagu magacaabo aada u fiican weeyaan shan mujalad weeyaan saasuu ku sheegay arrimaha aan soo sheegnay oo dhan qaala tacaala alle wuxuu yidhi awalam yakfihim miyanan kaafinin annaa anzalnaa inaan dejinnay calayka dushaada alkitaaba kitaabkii inaan soo dejinnayo yutla calayhim dushooda lagu akhrinayo ina fii daalika arrinka laraxmatan naxariis baa ku sugan kitaabkaa lasoo dejiyey wadikraa buu sidoo kale u yahay arrinkan waa naxariis iyo wadikraa xusuus buu u yahay liqowmin yu'minuuna qowm ilaahay rumaysan ahluliimaan kitaabkaa lasoo dejiyey oo dushooda lagu akrinayo oo khayr oo dhan u sheegaya sharoo dhanna ka celinaya waxaa ugu sugan ahluliimaan waxay ka helayaan awalan arinka naxariis ina fii dalika laraxma ilan qur'aankii waa raxmad weeyaan allah subxaanaه wa tacaala ayuu ku barayaa rasuulkiisuu ku barayaa qur'aankii ariiqii sidoo kale raxmada lagu gaari lahaa buu qur'aanka ku tilmaamayaa wadikraa qur'aankana waa xusuus weeyaan adigoo baadiyaysan haddii qur-aanka lagu xusuusiyo wuu ku istaajinayaa xusuus buu kuu noqon haddaad qur-aanku rumaysan tahay wixii waad ka noqon suurat alcankabuut bay aayaddaa ku jirtaa qaala alcallaama ibnulqayim raximah llah wuxuu yidhi sheekha ibnu taymiya ardaygiisii buu ahaa ibnulqayim raximahu llah in badan waan soo sheegnay magaciisa iyo kutubta uu alifay waxaa ka mida ah kitaabkii ugu dambeeyey oo aan sheegnay uu kaga hadlayay salliga rasuulka sal اllahu alayh wasalam jalaaءu اlafhaam fii fadli الsalaati wاsalaami calى khayr اlanaam raxmat ullahi tacaala calayh rasuulka sal اllahu alayh wasalam salaantiisa iyo salligiisa fadliga ay leedahay buu kitaab dhan ka alifay wuxuu ku soo guuriyey ilaa afartan faa'iido oo laga helayo salliga rasuulka sal اllahu alayh wasalam ibnuqayim markaa wuxuu yidhi faman lam yashfihi alqur'aanu qur'aanka qofkuusan caafimaad siinin oo aanan ku caafimaadin falaa shafaahu allah ilaahay ma caafiyuu yidhi maba caafinayaba qofka qur'aanka ku caafimaadi waaya ilaahay ma caafinayo oo maradka maalan qalbiga ku dhaca shakiga shahwada qayiga qur'aanka qofku ka dawayn waayo oo uu celin waayo falaa shafaahu اllahu habaar bay noqon kartaa ilaahay ma caafiyo ama ilaahay ma caafiyo waman lam yakfihi qur'aanka qofkuusan kaafininna oo waxyaabaha ka soo haray uu ka kaafin waayo falaa kafaahu اllahu ilaahay ma kaafiyo sidaas wuu yidhi aayaddu ka fahmay allah subxaanaه wa tacaala awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutlى calayhim miyuusan ku filnayn wax kasta kaga filnayn inay ku liibaanaan adduunya iyo aakhiro qur-aankiisoo kuma filna maxay wax kale u raadsanayaan aqwaashii dadkii hore innaa wajadnaa aabbaana dadku maxay u leeyihiin dhaqan iyo maxaa loo raacayaa oo qur-aanka loo raaci waayey miyuusan ku filnayn qofkii qur-aanka markaa ku caafimaadi waaya oo isku daweyn waaya meel kaloo shifo ka helaya male qofka qur-aanka uu ku filnaan waayana xukunkiisii maalan inaad u xukun tagto haddaad dad isqabsataan waa in qur-aanka iyo sunnada lagugu kala saara dhaxalkii dadkii shurakada ahaa dadkii ishaystayay wax kala sheeganayay alaaqii diyadii qur-aanka in lagu kala baxo weeyaan oo qur-aanka uu ku kaafiyo ayib wa amaa amraad اlabdaani amaa amraad اlabdaan taas waxa weeyaan quluubtii siduu qur-aanka oga hadlay amraad اlquluub waan soo marnay soo maaha qur-aankaa u dawo ah aayaddaa qur-aankuuna sheekhuu keenay ama amraad اlabdaan cudurada jidhka ku dhaca faqad arshada اlqur'aanu qur'aanka wuxuu tilmaamay ilaa usuuli ibiha dawadii la isku dawayn lahaa usuusheeday asalkeediibuu qur-aanka tilmaamay ilaa usuuli ibiha abdaantaas cuduradeeda asalkii lagu daweyn lahaabuu buu qur-aanka tilmaamay wa iyo waxyaabihii lagu daweyn lahaa oo dhan buu tilmaamay wa qawaacidihi qawaaciddii la isticmaali lahaa ee la mari lahaa iyo qur-aanka lagu daweyn lahaa cudurada jirka ku dhaca wadalika sheekhu wuxuu yidhi anna qawaacid اطibi waxaan uu soo guurinayo dhan sheekhu اlqayim aljawsiya oo abiib ahaa dakhtar ahaa doctor ahaa ayuu ka soo qaadanaya wadalika ana qawaacida طib اlabdaan wadalika arrinku waxay tahay u yidhi ana qawaacida طib alabdaan cudurada dawayntooda qawaacidda la isticmaalo kullahaa fi lqur'aani alcadiimi qur'aankay ku sugnaatay jidhka waxyaabaha lagu daweeyo dhan qawaacidda la isticmaalo iyo jidadka la isticmaale jidhka lagu daweeyo takhaatiirtu ay isticmaalaan kulli qur'aankaa laga helaya markaa jidhkii sidee lagu daweeyaa wa hiya alaaثa jidhkan saddex shay baa lagu daweeyaa xifdu sixa awalan caafimaadka in la ilaaliyo oo haddaad caafimaad qabto waxaa la doonaya caafimaadkaaga inaad ilaaliso sidaad ku ilaalinaysaa waxyaabaha caafimaadka kuu diiday oo dhan jooji caafimaadka waxyaabaha qofka u diida waxaa ka mid a maalan jirkaagii oo dib u geysato iyo caqligaagii daroogo haddaad isticmaasho wax la cabo ama wax la isku diro caafimaadkaagii dhibbaad u geysatay maadan ilaalin allahna subxaanaه wa tacaala bani aadamka wuxuu siiye caafimaad jirkiisii si fiican buu u sameeyey laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiim alle si fiican buu jirkaaga u dhisay xubnahaagii o dhan way dhan yihiin adiga markaa ilaali xifdu sixa rasuulkana sal allahu alayh wasalam xadiidka ibnu cabbaas waa kan lahaa nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas asixatu walfaraaqu laba nicmo dadku waa ku kufriyeen oo kama faa'iidaystaan waa ku khasaareen caafimaadka iyo faraaqada xifdu sixa sixadoo la ilaaliyo waalximyatu iyo in la iska ilaaliyo can ilmu'di waxa ku dhibaya waxa caafimaadka dhibayana iska ilaali sixadaadiina ilaali ayib sidoo kale midda saddexaad waxa weeyaan oo caafimaadka jidhka lagu ilaaliyaa wasibraaqu almawaadi alfaasida iyo in la iska soo saaro oo jidhka laga saaro almawaad alfaasida waxyaabaha jidhka fasahaadiya almu'diya ee ku dhibaya in la iska soo saaro waxyaabaha waxaa weeyaan maalan dhiigga ziyaadadoo kale dhiig dhiiggaaga karay waa inaad iska saartaa oo aad isticmaaltaa toobin inaad isticmaasho ha ama maalan kaadi baa ku haysa ama lonkool baa ku hayo masquul xaajo weyn baad u baahan tahay mid yar inaadan haynin oo waxa ku dhibaya aad iska soo saarto saasaa markaa saddexdaas baa jirka lagu daweeya xifdu sixa sixadii oo markaa la ilaaliyo wاlximya can اlmu'di waاstifraaq almawaad alfaasida almu'diya wاlistidlaalu bidalika calaa saa'iri afraadi hadihi اlanwaac wاlistidlaalu iyo in loo daliishado bidalika arrinkaa calaa saa'iri afraadi hadihi اlanwaac calaa saa'iri afraadi hadihi noocyadan oo markaa cudurrada ka mid ee soo horayna in arrimahan saddexdan soo sheegnay laga tusaale qaato oo daliil laga dhigto sidaasaa markaa caafimaadkii jirkana lagu ilaalinayaa saddexdan shay xifdu sixa war caafimaadkaaga ilaali oo adigoo caafimaad qaba jiraha isku ridin waxyaabaha caafimaadka lagu ilaaliya waxaa ka mid a maalan raashin badan oonan la cunin hurdadoon la badsanin wax kastoo la iska badiyo cudur buu kuu keenayaa alximya can ilmudi xumiyada waxaan soo marnay daayatka inay tahay waxyaabaha ad cunayso haddaa inaad iska ilaaliso waa aynan noqon sida soomaalida tiraahdo waxaanan ku cuninbo waa la cunaa waxyaabaha jirkaaga ziyaadada ku ahna inaad iska saarto sidaa darteed ifsiraaq almawaad alfaasida aibada haddaa zamankan joogto way ka hadlaan qofka waad aragtayn dhakhtarka dhiigguu ka cabiraya markuu u yimaado sokortuu ka cabirayaa dherarkiisuu fiirinayaa miisaankiisuu fiirinayaa dherarkaaga waxaa leeya intaas waay o miisaan waxaa ku saaran laba boqoloo kiilo labada boqol kiilo waa inaad dhinto waay dhakhtarku wuxuu ku leeyahy orod oo shan kiilaa ku saaran boqol baa ku saaran iska rid adigoo gaaban oo hal mitir ah haddaad laba boqol oo kilogram noqoto ka waran dherarkiibaa isla fiirinaya marka sheekhu waa taasoo kale wasifraa almawaad alfaasida almudiya inaad iska saarto waxyaabaha caafimaadka lagu helo weeyaan ayib walow axsana alcabdu addoonka hadduu hagaajiyo altadaawi bilqur'aan qur'aanka inuu isku daweeyo la ra'aa lidaalika arrinkaa wuxuu arkayaayuu yidhi ta'hiiran cajiiban arrin markaa ta'hiirisa buu arkayaa fi shifaa'i alcaajili oo arrinkaasoo ah inuu helo fi shifaa'i alcaajil caafimaad soo degdega ayuu arkayaa oo uu la yaabo qur-aanka qofka hadduu isku daweeyo waa hadduu wanaajiyo weeyaan qur-aanka isku dawayntiisa sheekha isagaa noo sheegi doona markaa qofka qur-aanka hadduu rumaysan yahay uu aaminsan yahay wuxuu helayaa shifaa taam ah oo deg deg buu helayaa qur-aanka markuu isku tufo laakiin haddee waa caado isku tuf adigoon qur-aankii ku khushuucaynin ama waxaad akhrinayso aanan garanayn haddaad isku tufto qur-aanka waxba kuma tarayo qaala alimaam wuxuu yidhi imaamka ibnulqayim raximahu ullah tacaala sheekha wuxuu yidhi kitaabkan waxaad u malaysaa caafimaad badan baa laga heli dad badoo jiranna way u baahan yihiin in maarag kitaabkan ay akhristaan ama dhegaystaan ama waxyaabaha uu sheekhu ku sheegi doono ay ka faa'iidaystaan ibnulqayim wuxuu yidhi laqad mara bii waxaa isoo maray buu yidhi waqtun fii makka ibnuqayim wuxuu ahaa sanadkii wuxuu ahaa sanadkii hijrada ee wuxuu ahaa toddobaad buu ahaa sheekhu uu jooga ama sideedaad buu joogay waqtigaasuu noolaa laqad mara bii waqtun zaman baa isoo maray buu yidhi fii makka maka anigoo jooga oo saqimtu fiihi aan ku xanuunsaday sheekhaan maka ma deganayn wuxuu deganaa shaam laakiin wuu soo xajin jiray dimashqiiya deganaan meelahaas ayuu ku noolaa raxmat ullaahi tacaala calayh maka markuu imaadana sheekh ibnuqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi dadka maka degan aad bay ula yaabi jireen beedka siduu u dawaafayo ahlu maka aad ba sheekhu waxay dhihi jireen amuu dhintaa un um siduu u dawaafayo dawaafku aad iyo aad u badin jiray maantana waxay laga yaabaa ilaahay adigu uu ku geeyey oo maka jooga inaad haddaa awaafi weyso hal maalin mooye ajkii cumradii inaad tagto hal maalin soo awaafto waktigii xajkana inaad awaafto awaafu ifaada iyo awaaf alwidaac keliya saddex awaaf baa laga yaaba adigoo maka tegay saddex keliya inaad awaafto lama rabo awaafku wuxuu ka mid yahay cibaadada aanan la helin ilaa maka mooye waliyatawafuu bilbeyt اlcatiiq adduunyada meel kastoo tagto qur-aan waan ku akhrisan karnaa annagoo masjidkan ramadaan joogna sadaqa waa la bixi karnaa annagoo magaaladan joogna qaraabo waad xidhiirin kartaa camal kasta waad samayn kartaa laakiin awaaf meelaad ka heli mayaa jira maka mooye sidaa aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qofka markuu xajiyo iyo markuu cumraysto maxaa u fiican ma qur-aan inuu akhriyo ma wax inuu sadaqaysto ma inuu raashin bixiyo waxay leeyihiin waxa ugu fiican awaafka weeyaan inuu badiyo waayo awaafka meel kale laga heli maayo ilaa maka mooye ibnuqayim markaa wuxuu ka dhaqmi jiray aayadda qur-aanku aad buu u awaafi jiray maka anigoo joogo ayaan xanuunsaday buu yidhi walaa ajidu abiiban sidoo kalena maanan helaynin dhakhtar walaa dawaa iyo waxaan isku daweeyo fa waxaan ahaa ucaaliju nafsii naftayda mid ku daweeya bilfaatixa faatixadaan isku daweynay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim maliki ywm اddiin إiyaaka nacbud وإiyaaka nastaciin اhdina الصiraaط اlmustaqiim صiraaط اladiina أncamta calayhim غayr اlmaqduubi calayhim wala اdaliin faatixada ayaan isku daweeyu yidhi faatixada inta ugu horaysa waxa weeyaan hanuun ilaahay la weydiisanayo iyo xamdi ilaahay lagu xamdinayo gadaasheedana waa nicma ilaahay la weydiisanaya ancamta calayhim marka horena waxaa la ihdina siraaط almustaqiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin tan hore waa raxmo weeyaan raxmadii ilaahay baa ku jirta faatixada dhexda waxaa kaga jira hanuun gadaashana waxaa kaga jirta nicmo fadligeeda waxaan kusoo sheegnay kitaabu ducaa dib ha loogu noqdo faatixadaan isku akhrin jiray buu yidhi fa araa markaasaan waxaan arki jiray lahaa faatixada isku akhrinteeda ta'iiran cajiiban isbedel la yaab leh baan arkay buu yidhi aakhudu sidoo kale waxaan qaadan jiray buu yidhi sharbatan min maai zamzam maau zamzamka ma ka yaalla iyo ceelka ku yaalla baan sharbad ka soo qaadan jiray wa aqra'uhaa calayha markaasaan biyihii zamzamka faatixadaasaan ku akhrin jiray miraaran in badan uma kadibna ashrabuhu waan cabbi jiray fawajadtu bidaalika arrinkaa waxaan ku helay buu yidhi albura taam caafimaad taam ku helay sidaasuu le ibnu qayim faatixada iyo biyaha zamzamka biyaha zamzamka waan soo mari doonnaa waxyaabaha laisku daweeyo horeyna waa soo sheegnay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam maa mubaarak inay yihiin biyaha zamzamka wuu sheegay biyo barakaysan sunnada waxa weeyaan marka la tago haddaa in la qaato oo dadka jiran dusha looga shubo oo la siiyo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam biyaha zamzamka ibnu cabaas wuxuu leeyahay rasuulka intuu ka baday buu ceelka zamzamka ku tufay waa riiqii nebigaaba ku jira biyaha zamzamka marka waa biyo barakaysan weeyaan shifaau suqmin wa طacaamu طucmin buu yidhi waa raashin abudar soo ma ahayn saxaabigii jaliilka ahaa ee bil dhan buu biyaha zamzamka hooy wax kala cabin kelyaha kala dilaacay rasuulkaa la yaabay sal allahu alayh wasalam war abudarow see waa yiro waa isbedeshay jirkaagii rasuulka allah wuxuu yidhi biyahan zamzamkumaan cabaya bishaa wax kale af maanan saarin rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi nacam walle wuxuu yidhi waa biyo barakaysan ninkii raashin ka dhigtana waa raashin ninkii isku daweeyana waa dawo ibnuqayim markaa sidaasuu sameeyey albura taam baan helay buu yidhi caafimaad taama uma sirtu waxaan noqday buu yidhi oo aan ahaaday actamidu daalika inaan isticmaalo arrinkaa cinda kaiiri min alwjaac cudurro badan oo igu dhacayna arrinkan baan isticmaali jiray faatixada iyo biyaha zamzamka faantaficu bihi waan ku intifaaci jiray gaayat alintifaac intifaac kan ugu wanaagsan iyo nafci ugu wanaagsan baan ka heli jiray buu yidhi faatixada iyo biyaha zamzamka fa sidoo kale waxaan ahaa sheekhu sheekh baari buu ahaa xaasid muusan ahayn ilaahay markuu ku caafiyey qur'aankaas iyo biyaha zamzamka wuxuu ahaa waxaan ahaa asifu daalika waxaan u tilmaami jiray arrinka liman yashtakii alaman qof kastoo xanuunsan oo jiro sheeganaya oo xanuun sheeganaya waxaan ku ohan jiray niyahow ku dadaal biyaha zamzamka iyo faatixada ku dadaal annagana insha allahu tacaala muslimiinta wuu dardaarmaynaa qof kastoo xunuunsan biyaha zamzamka iyo faatixada ha ku dadaalo fa kaana kaiirun minhum dad badanoo dadkaan u dardaarmay waxay ahaayeen yabra'u sariican si deg deg ah ayay u caafimaadi jireen waan haysanaa soo maaha caafimaadkii caawa faatixadoo laisku daweeyo iyo biyaha zamzamkoo laisku daweeyo arrinkaa waxaa laga fiirin karaa zaadulmacaadka iyo aljawaab alkaafi liman sa'ala can dawaa ashaafi ayaa markaa laga fiirin karaa wakadalika sheekhu sidoo kale wuxuu yidhi alcilaaju biاruqa annabawiya athaabita min anfaci aladwiya wuxuu yidhi sidoo kale waxaan soo marnay falqur'aanu huwa shifaa tam soomaa tan ugu horaysa wakadalika sidoo kale alcilaaj in la isku daweeyo biاruqa annabawiya tufkii nabiga sal allahu calayhi wasalam uu tufi jiray athaabitati ee sugan in la isku daweeyana min anfaci اladwiya maala waa dawooyinka ugu fiican buu yidhi sheekha la isku daweeyo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam waxaa jira axaadiid badan oo uu saxaabada u tilmaamay sida la isku daweeyey waxa la isku akhrinayo ama dad xanuunsanaa oo uu ku akhriyey ducooyin iyo adkaar uu ku akhriyo rasuulkeena sal allahu alيh wasalam riiqiisa barakaysan ee sharafta le uu ku tufay wa ducaa'u sidoo kale ducadiina idaa salima min almawaanic waxyaabaha reeba ducada in la aqbalo qofka haduu ka badbaado min anfaci alasbaab fii dafci lmakruh min anfaci alasbaab asbaabta ugu wanaagsan weeyaan fii dafci lmakruuhi qofka waxa dhibaya inay ducadu ka celiso sheekha taasuu haddana ku daray midda seexaad maxay tahay qofka uu isku dawaynayo inuu ilaahay baryo ducadiina waa kaan soo marnay kitaabkan hadda aan soo dhammaynay qaybtiisa hore oo dhan ducada ayay ka hadlaysay sheekhu wuxuu soo guuriyey wakhtiyada la ducaysto sababaha keena qofka ducada in laga aqbalo waxyaabaha diida qofka ducada inaanan laga aqbalin ducada markaa ilaahay oo la baryana waa waxyaabaha lagu caafimaado waxusuuli lmaluubi iyo qofka sidoo kale ducada wuxuu ku helaa wuxuu raadinayay inuu helo xusuulu lmaluub in la helo helitaan la helo waxa uu raadinayay fa huwa min anfaci اladwiya ducada waxay ka mid tahay waxyaabaha markaa qofka anfaca ee ugu wanaagsan wa qofka hadduu ku dadaalo maca alilxaaxi fiihi ducadii inuu ku dheeraado oo ilaahay ammaano sifaadkiisii sheego asmaa lxusna ilaahay inuu ku baryo qofka oo ducada uu ku dheeraado waxyaabaha keena weeyaan ducada in la aqbalo wa huwa ducadiina caduwu lbalaa balaada kugu soo socota cadowgeedii waxa ah oo celinayo difaacaya ducada difaacaysa yudaaficuhu cadowgii buu kaa celinayaa wayucaalijuhu wuu daweynayaa wixii kugu soo socdayo cudur ahaa wayamnacu sidoo kale wuxuu diidi nusuulahu cudurkii kugu soo dego waa ducadii markaa ducada in la badiyo weeyaan adiga ilaahay inaad barido maxaad uga caajizaysaa allah subxaana wa tacaala isagaa kule ibari astajib lakum maxaad uga caajizi qof waxaa ugu caajis badan qofka ka caajiza allah subxaana wa tacaala inuu gacmaha kor ugu taago allah subxaana wa tacaala uu baryo wayamnacu nusuulahu sidoo kale wuxuu diidayaa cudurkii ama cadowgii inuu ku soo dego ow yukhafifuhu ama ducada waxay khafiifinaysaa idaa nazala cudurkii hadduu kugu soo dego iyo baladii kugu soo socotay haddii la kari waayo oo ducadaad daciif ay noqoto cadowgii waxun bay celinaysaa wax yar baa kugu dhaci adoo wax weyn kugu soo socdeen soomaanan soo marin ducada fawaaidda ay leedahay fawaaidda laga helayo saddex shay baan sheegnay sooma haddii la ducayso kow in markaa laga aqbalo labo wax kugu soo socda in lagaa celiyo saddex yowma alqiyaama in dib lagugu dhigo maalin aad u baahan tahay ducadii in lagu siiyo arrimahaasoo dhan ducada inay anfacayso oo dhibka celinayso oo dhibaatada khafiifinayso halkee laga helayaa maxaan ka faa'iidaysanaynaa wuxuu yidhi liqowli nabiyi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulka sal allahu calayh wasalam hadalkiisii adducaau ducada yanfacu wuxuu anfacayaa ducadii waxay anfacaysaa mimaa nazala waxa soo degay oo dhibaato ah inay kaa qaado ducadii way anfacaysaa wa mimaa lam yanzil iyo waxaanan soo deginna way kaa celinaysaa inaynan kugu soo deginna way dhici kartaa haddii dhib uu kugu dhacana waa inaad ilaahay barida zamankan la dhibaataysan yahay oo dadku wada cabsanayaan waa waktigii la ducaysan lahaa oo waktigii la qunuudi lahaa ilaahay la baryi lahaa salaadaha waxa dhib adduunyada ka jira laakiin aawe dadkii waa la mashquulsan yahay arrimo kaleun baa laga fikeri cabsibadoonbaa dadkii gashay ducada markaa rasuulkeena sal allahu alay wuxuu leeyahay yanfac mima nazl wa mima lam yanzil facalaykum ku dadaala cibaad allahi allah waxaad ku dadaashaan biducaa'i ducada ku dadaala xadiidka waa xadiid saxiix oo atirmidi baa soo saaray wاlxaakim waaxmed waxasanahu اlalbaniy albani baa markaa wuxuu ku saxiixiyey saxiix aljaamic الصaغيir xadiidkan rasuulka sal اllahu عalيه waslm waxaa ka warinaya cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma waliqowlihi salى اllahu عalayhi waalihi waslm iyo rasuulka sal اllahu عalيه waslm qowlkiisa inay ducadu anfacayso waxa weeyaan waxaana tusaya xadiidkan rasuulka sal اllahu عalيه waslm oo ducada lagu celiyo balaayo lagu celiyo ducada waxaa lagu helaa waxaad raadinaysay oo dhan oo jirinaysay ducadaa lagu helaa haddaad ilaahay si fiican u barido oo aad iska ilaaliso waxyaabaha ducada diida in la aqbalo wakhtiyadii ducadana aad ku dadaasho rasuulkeena sal allahu alay waslam wuxuu yidhi laa yaruddu alqadaa'a qadaha ma celiyo waxa laguu xukumay ila ducaa duca unbaa celisa wax kugu soo socday oo laguu qoray inay kugu dhacaan waxaa celin kara un duco walaa yaziidu fi lcumri cumrigana ma ziyaadiyo qofka cumrigiisa waxyaabaha ziyaadiya ila albiru ixsaanka oo la sameeyo mooye wax kale ma ziyaadiyo rasuulkeena sal alla alay slm sidaasuu leeyahay xadiidka alxaakim baa soo saaray watirmidi waxasanahu lalbani qadaha markaa waxa lagu xukumay waxaa celinaya ducadii baa celinaysa ducada waxay leeyiin qadaha waxay leeyihin culammadu alalbani oo kale wuxuu yidhi alqada araada bihi huna almr almuqadar lowlaa ducaauhu cumrigana sidoo kale waxaa ziyaadiya albir wanaagga qofka maalan cumrigiisii waxaa lagu qorayaa tacliiq baa loo samayn qofku waxaa leeyahay da'daasuu gaarayaa da'daana wuu gaari laakiin haddii wanaag uu sameeyo qaraabadiisa hadduu xidhiiriyo dadkan uu wax ku sadaqaysto kaa damboo loo qori kaasuu gaarayaa Ah, ila waxa way qoran yihiin sooma wax ilaahay uu qoray ilan qofku wuxuu isweydiin karaa war aniga haddee markaan caloosha hooyaday ku jiray baa waktigii aan dhimanayay iyo waktigii aan geeriyoon lahaa iyo waxaan ahay oo dhan la qoraye sidee loo ziyaadinaya allah subxaanaه wa tacaala yafcalu maa yashaa tacliiq baa lagu sameeyey qofka hadduu sidaa sameeyo oo wanaag uu sameeyo berigii uu la yimaado berigii muxuu yahay laysa اlbir an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmaqrib berkii muxuu noqonaya marka walaakina albira man aamana biاllahi wاlyowmi اlآakhir wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء waxiina albas ulaaika aladiina sadaquu waulaaika hum lmuttaquun ninka intaas laga heloo dhan ee berigaa sameeyey cumriga waa loo ziyaadinaya rasuulkeena sal allahu alah wasalam wuxuu yidhi qofka raba in loo barakeeyo aharkiisa maala caaqibadiisa dambe owlaadiisa ehelkiisa maalkiisa cumrigiisana dib loogu dhigo oo loo dheereeyo markiiba aanan la qabanin waan la nihin qofka isagoo dhallinyar buu dhintayoo wuu laqmaday muxuu samaynaya qofka falyasil raximahu qaraabadiisa xidhiidhi qaraabadii aawa haddee dad baana garanaynoon ka warqabin khaasatan dadka ku barbaara bulshooyinka maalan muslimiinta aynan ku badnayn qaraabadii ma garanaya qofka wuxuu leeyahy qof qaraabo maxaan u siinaya dee waxaan anigaa shaqaystay sow isaga ma shaqaysto sow biil uma soo dhaco sow account ma laha aabba ma garanayo ayey ma garanayo habara ma yaqaan abti ma yaqaan in adeer ma yaqaan wuxuu leeya dadku ha shaqaystaan qof kasta account buu leeyahay biil usoo dhacaya sooma laha waay sooma haysta wixiisii allahu lmustacaan rasuulkeena sal allahu alay waslm marka wuxuu leeyahy walaa yaziida fi lcumri ila albir xadiidkana waa xadiid saxiixa salmaan alfarisi baa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ka warinaya facalaa kulli xaal waxyaabaha la isku daweeyo waxa ugu horeeya qur'aanka sunnada rasuulka sal allahu calayhi wasalam iyo ducada oo lagu dadaalo ilaahay la baryo ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad inuuna siiyo owlaaddeenna iyo ehelkeennana barakeeyo nagana dhiga kuwa alle subxaanah wa tacaala kitaabkiisa isku daweeya iyo sunnadii rasuulka sal allahu calayhi wasalam na waafajiyo sidaan allah subxaanah wa tacaala u baryi lahayn wsal allah wslm calaa nabiyina mxamed wcala alihi wsabi